alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalih wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay muqaaranadii ama isgarabdhigii sheekhu ku sameynayey mushrikiintii hore iyo mushrikiintii dambe muqaaradana muqaaranadani waxay khaas ku tahay fii mas'alati shirk laa fii jamiici masaa'il اddiin qodobkaa horena waynu sheegnay waa inaad fahamtaan waxay khaas ku tahay shirkiga iyo halka ay ka taagnaayeen labada qolo iyo axwaashoodii markaa la xidhiidhaysay shirkiga ee muqaarano guud oo masaa-isha diinta oo dhan laysku garab dhigayo hadalka sheekana way ka muuqataa oo hadalkiisa waxaa kusoo noqnoqonaya ereyga shirki faclam ana shirka alawaliina akhafu min shirki ahli zamanina mu odhan sheekhu e, si guud kuwa hore ayaa ka kufri fududaa kuwa dambe maslada shirki ayuu ku gaar yeelay ama kuwa dambe ayaa ka diin xumaa kuwa hore ee hadalkiisa wuxuu ku gaar yeelay saad arkaysa masalada shirkiga waxaa kaloo yihi ana alawaliina laa yushrikuun walaa yadcuuna almalaaikata walawliyaa walawhaana maca allahi ila fi rika ila fi الrakha وama fi الshidati faykhlisuuna lilahi addiin alcibaada marka muqaaranadu maxay ku saabsan tahay fi masalati shirki ayay ku saabsan tahay taasina waxay dawo ka tahi ishkaal ay kugu soo aroorin karaan ay odhan karaan kuwan dambe shirkiba ha sameeyaane sidee bay uga daraanayaan kuwo nebiga calayh isalaatu salaam beeniyey oo bachiga iyo issoosaar isu soo saarkii qiyaamaha beeniyey oo qur-aanka beeniye jawaabtu waxay tahay in la haahdo almuqaaranatu fi mas'alati shirk laa fi jamiici masaa'il اddiin waa waadix soo ma ayib hadalka sheekana saad arkaysa oo kusoo noq noqonaysa tabayana lahu اlfarqu bayna shirki ahli zamanina wa shirki اlawaliin ma odhan tabayana lahu alfarqu bayna diini ahli zamanina wa diin alawaliin mar walba hadalkiisa wuxuu ku qeydayaa masalada shirki ayuu ku qeydayaa saasay aad arkayso qaala raximah llahu tacaala faman fahima qofka fahma hadihi lmas'ala mas'aladan alatii masaladaasoo wadaxaha allahu fii kitaabi ilaahi kitaabkiisa uu ku caddeeyey wa hiya masaladaasina waxa weeye ana almushrikiina mushrikiinta aladiina kuwaasoo rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yadcuuna allaha ilaahay bay baryayeen sida aayadaha qur'aankaa ku cad agayr اllahi tadcuuna in kuntum saadiqiina bal iyaahu tadcuun faإida rakibuu fi lfulki dacawu اllaha mkhlisiina lahu اddiin uma ida masakum اduru failayhi taj'aluun iyo aayaadka kale ee faraha badan ee la midkaa ee aynu akrinay wadanuu anahu xiiطa bihim dacawu اllaha mkhlisiina lahu اddiin marka yadcuuna allah ilaahay bay baryayeen wayadcuuna way baryayeen hayrahu cid aan ilaahay ahayn fi الrakhaa marka barwaaqada iyo ladnaanshaha ay ku jiraan wa ama fi shiddati markay xaaladdu adkaato miyaa falaa yadcuuna may baryi jirin ila allah ilaahay mooyaane waxda xaalo keliduu yahay oo laa shariika mid wax la wadaagaa lahu isaga aanu u sugnayn wayansawna waa ilaabi jireen saadaatihim ay macbuudaatihim kuwii ay weyneynayeen ay caabudayeen way ilaabi jireen waa sidaa ku cad qur-aanka ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay ah, bal ya tadcuuna fayakshifu ma tadcuuna ilayh insha watansawna ma tushrikuun markay xaaladdu adkaato iyo dacaw llaha mkhlisiina lah اdiin uma ida masakum duru failayhi taj'aruun waa jaariya majruurkii baa lasoo hormariyey ficilkii uu ku tacalluqayey jaaribjir ku tacalluqayna dib baa loo dhigay mima yufiid اlxasr ana ilaahay oo qura ayaad uqaysanaysaa wa fii xaalati shidda uma idaa kashafa dura cankum idaa fariiqu minkum birabbihim yushrikuun aayaadka qur-aankaasaynu sheegnay waxaa ku jirta masaa'il muhima jiddan oo ay tahay aalibulcilmigu inuu aada u fahmo oo uu xifdiyo masaa'ilka waxaa kamid a ah in aayadahani baryada ilaahay la baryo ay ku sheegeen cibaado mukhlisiina lahu diin iyo in baryada waktiga ladnaanshaha ilaahay cid ahayn ay beryiyeen shirki lagu sheegay uma idaa kashafa dura cankum idaa fariiqu minkum birabbihim yushrikuun iyo shirku lmushrikiina alawaliin mushrikiinta hore shirkigooda min أظhari maظaahirihi ducaaءu غayr الlah fima laa yaqdiru عalayh ilا اllah shirkiga kuwa hore muuqaaladiisa u muuqashada badan inuu kamid ahaa baryada ilahay cid aan ahayn ay baryayeen wixii ilahay meel cid kale aanay awoodin ama ay baryayeen waxa weeyaan haa'ibiin ama amwaat ay baryayeen tabayana lahu qofka fahmo masaladan taa jawaabtii faman fahima hadi masala tabayana lahu waxaa u cadaanaya alfarqu farqiga udhexeeya beyna shirki ahli zamaanina waqtigeennan dadka jooga shirkigooda iyo wa shirki اlawaliin iyo kuwii hore shirkigooda oo sida ugu cadaanayaana waxay tahay ana shirka ahli zamaanina ashaddu min shirki اlawaliin shirkiga kuwa waktigeena joogaa uu ka daran yahay shirkiga kuwii hore tusaalayaasha camaliga ee tadbiiqiga caddaynaya waxaa ka mid a ah, ninkii xabashiga ee abraha la odhan jiray baa weeraray kacbada isagoo wata ciidamo ku hubaysan maroodiyaal iyo gaadiid iyo hub fara badan waxaa markaa maka joogay oo oday ka ah cabdulmualib oo ah nebiga calayh isalaatu wasalaam awowgii cabdulmualib ilaahay buu la hadlay markuu arkay abraha iyo ciidamadiis iyo waxay u babac dhigi karaan oo kacbada ay ka difaaci karaan inaanay hayn markaasaa wuxuu yihi allahuma ina alcabda yamnacu raxlahu famnac raxlak ilaahay ow adoonku alaabtiisa ayuu ilaashadaaye alaabtaada oo kacbadaa ilaasho waa xaaladdu markii ay jiq ku noqotay aada ay u adkayd ilaahay buu subxaana watacaala baryey kacbada inuu ilaaliyo abraha uu ka ilaaliyana uu weydiiyey cabdulmualib markaa mushrik ahaa waxaa taa garab dhigtaa qisada uu ku sheegay sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah kitaabkiisa araddu cala albakri markii nimankii tataarka la odhan jiray ee gaalada ahaa bilaadulislaam ay kusoo duuleen iyagoo markaa duulimaadka ka soo bilaabay meel fog baadiyaha shiinaha ayay ka soo bilaabeen dhulka eh, maanta jumhuuriyaadka la idhaahdo ruushkay ka xoroobeen oo dhan waa soo qabsadeen waa baqdaad bay qabsadeen sidaasoo kale shaam bay gaadheen shaam markii ay soo gaadheen wuxuu sheikhulislaam ibnu taymiya raxima llahu tacaala ka warramay dadka muslimiinta xagga tawxiidka marka laga shirkiga siduu xaalkoodu ahaa waxay lahaayeen halku cabdulmualib ka yihi allahuma ina alcabda yamnacu raxlahu famnac raxlak yaa khaa'ifiina min atatar luuduu biqabri abi cumar kuwa ka baqanaya tataarkow waxaad ku irkataanaad magan gashaan sheekha weligee abu cumar la dhaahdo almaqdasi qabrigiisa yunjiiku min atatar isaga tataarka idinka badbaadinaya walihaada markuu arkay sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llahu dadka muslimiintaa xaalkoodu siduu yahay waxa uu ka shaqeeyey marka koowaad intaan dagaalba la gelin dadka caqiidadooda sidii loo sixi lahaa waayo ilaa caqiidadoodu ay saxanto ilaahay nasrigiisa ma mutaysanayaan oo ilaahay subxana wa tacaala wuxu uhi wakaana xaqan calayna nasru lmuuminiin dadka shirkiga noocaasiya ku dhawaaqaya diinu arkaano mu'miniin ma aha waxaa kaloo ilahi uhi wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi lard kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbudunanii laa yushrikuuna bi shaya waa mas'alada atasfiya watarbiya ee culamaau dacwa salafiya aad ay ugu celceliyaan in xaaladda dadka muslimiinta ah laga sifeeyo shirkiga iyo bidaca iyo kulu maa yuskit اllaha subxana wa tacaala shirkiga iyo bidcooyinka iyo wax kasta oo ilahay ka cadhaysiinaya isla markaana lagu tarbiyayo dadka muslimiinta cala اtawxiidi wاlitibaaci wاطaaca inay ilahay waxidaan ay keliyeeyaan nebi maxamed alayh الsalaatu salaam wixii diina inay kaga daydaan ay ku raacaan ilaahay iyo rasuulkiisa inay adeecaan liyakunuu muahaliina linasr اllahi subxana watacaala si ay u noqdaan kuwo mudan ilaahay inuu u nusreeyo oo u hiiliyo oo u gargaaro markii dadku ay towxiidkii usoo noqdeen shekhulislaam ibnu taymiya raxima اllahu tacaala dagaalka dadka waa ku abaabulayey isaguna wuu galay marka waa arrin aada u cajiiba marka labadaa mowqif aada isgarab dhigto waana mithaal waaqici ah oo hadalkan sheekh maxamed bin cabdilwahaab raxima اllahu tacaala kitaabkan uu ku qoray iyo kitaab kale alqawaacid اlarbac meelo kalena uu ku sheegay markhaati cad u ah sheekh la yidhaahdo maxamed baa shumayl sida waa yamani xadrami ah wuxuu leeyahy risaalo qiimo badan oo la yidhaahdo kayfa nafhamu الtawxiid sidaynu tawxiidka u fahanaa risaaladaasi wuxuu ku sheegay inuu galay safar badda iyagoo la socda doomihii markaa shiraaca lahaa dabayshu ay wada jirta waxay doonta saaraan ku saareen buu ilaa siddeetan nin ugu kacay buu yidhi marka waxaa dhacaysay in doonta horteeda xufrada ama god weyni uu ka go-o dee biyaha dhexdooda ilaa qaaci lbaxr oon isnu idhaahno ma soo noqonayso doontu haddana inay mawjadu cirkaa u qaado doonta siday buur saaran tahay oo kale ay ka dhigto halkaa markuu xaalku barayey marayey dadkii doonta saaraa iyagoo si khushuucsan u ducaysanaya waxay baryayeen sheekh la dhahdo saciid ibnu ciisa waxay lahaayeen ya saciid ibnu ciisa ya saciid ibnu ciisa ya saciid ibnu ciisa macnaana badbaadi saasay lahaayeen waxaan ku idhi buu yihi maxaad ilaahi subxana wa tacaala aada u baryi weydeen wuxuu yihi aad bay hadalkayga uga xanaaqeen waxaanay bilaabeen inay gacan i qaadaan nin doonta saaraa oo tawxiidkiisa qarsanayo isagoo ku dhiiran waayo waxaa inuu ku inkiro ayaa iga qabtay buuri da-dayduuna wa yareedo kuri waar inanka yar iska daaya waxay lahaayeen markaan shirkiga noocaasiya u diiday oo shirkigii markaa xaaladaa lagu jiro mushrikiintii nebi maxamed uu la dagaalamaanay sameyneyn waxay lahaayeen awliyadaad diidan tahay awliyadaad yaraysanaysaa awliyada xaqooda ayaanad garanahayn ilaahay baa subxana wa na badbaadiyey buui markuu ilaahay badbaadiyey badbaadadaa ilahay umay tiirine sheekha ay beriyeen saciid ibnu ciisa bay u tiiriyeenoo waxay yidhahdeen wahaabi ma aragtay saciid ibnu ciisa siduu noo badbaadiyey saasay lahaayeen sheekhii la odhan jiray maxamed rashiid rida kitaab buu leeyahy tafsiiroo la yidhahdo almanaar kitaabkiisaa qisa ayuu ku sheegay waxa uu yidhi waxaan arkay markaa gabadh gabadhaasi markaa waxay baryaysaa qof iyadu ay weli u taqaano gabadhaasi waxaan ku urhi maxaad ilaahay u baryi weyday markaasaa waxay tidhi weliga magaciisa intay sheegtay ma alى lahja اmasriya yani isagu iga dib dhici maayo si deg dega ayuu baryayda u ajiibaya macana waa maxay ilaahay haddaan baryo baryada ilaahay markiibay soo gaari mayso aniguna duruusta qaarna waan idinku sheegaye waxaan shaahiday nin odaya oo soomaaliya oo xajka tegey oo sheekeynaya isagoo markii xajka laga soo fulay kadib iyadoo weli maka la joogo waxa uu leeyahay xajka laba arrimood oo adag baa igu soo maray labadaasi xaaladoodba waxaan bariyey weli hebel oo dadkaas soomaalidu ay ku fitnoodeen nin ka mid ah mar waxayd buuhi anoo carafo jooga ayaa gaari la-aan baa igu dhacday habeenkaasi waa habeenada xajka u adag weeye oo waxaa dhaca markaa gaadiid waa iyo zaxmad iyo cidhiidhi badan marka dadka dhalinyartiida waa iska lugeyn karaan carafa ilaa musdelifo waa iska logeyn karaan laakiin dadka waaweyn kadeed bay ku tahy hadday gaadid waayaan markan gaadi waayaan ka quustay sheekaygii hebel baan bariyey buu yidhi anaa qisada ka warinaya hadda la socda mid laiga soo wariyey maaha dabeetana bas ayuunbaa halkaa horteyda bireega ku qabtay buuhi sheekaygu ii soo diray baskii baa qaaday buuhi xaaladda labaadna waxay tahay anoo saciga ku jira buhi asaci bayna safa walmarwa ayaa cidhiidi baan gale bu ihi oo dad aada u badan baa dee saciyaya isagoo nin odayo markaa aan taag badan lahayn u aha sheekhaygii hebel baan baryay buu ihi waa kii hore laftiisii dabeetana nin xoog weyn oo dheer oo cad ayaa dadkii intuu kasoo dhex baxay sidaa dadkii intuu suxulladiisa ugu kala kaxeeyey waddo bannaan aniga ii furay buuhi hal su-aala baan weydiiyey waxaan ku ihi maxaad ilaahay u baryi weyday wuxuu hi ilahay wuu iga dhega nuguli hada lafduhu ilaahay wuu iga dhega iga dhega nuguli waa hadal kufriyo gaalnimo ah waxaan ku uhi maalintaa xamed xajin baan ku uhi dib u islaam dabeetana soo xaji mar haddaad aaminsan tahay ninkaa dhintay iyo ilaahay ka ku maqli ogi ducadaadana ajiibi ogi inuu yahay ninkaa dhintay weliba ninka uu sheegayna anu waan garanayaa taariikhdiisa marka laga sheekeeyo qof diin iyo istiqaamo iyo waxaa shaqo kulama ahayn nin waalan buu ahaa oo isqaawiya oo guryaha hortooda intuu fayto iyadoo dumarku arkayaan halkaa ku xaajo guta ayuu ahaa ninka uu sheegaya isagu u leya waan beriyo waxbuu ii taray ilahi subxana wa tacaala muxuu yihi aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshifu الsuu wayajcalukum khulafaa alard a ilahu maca allah in la idhaahdo cid kaleana ajiibaysa mar kastoo aanu barino wax kastoo aanu weydiisanana siinaysa waa taaliihun lihada waa ciddaa la sheegayo in ilaah laga dhigay wy lihada bilaayadda muxuu yihi ailaahu maca allah in la yidhaahdo ilaahay ajiibistiisa cid baa ka ajiibis dhow iyaduna waxa weeyaan waa tanaqus lilah ilaahay sifa xun lagu sifaynayo sifatu kamaalkiina makhluuqii la siinayo sifatu naqsigiina khaaliqii loo nisbaynayo waxaa kaloo ilah uhi laysa allahu bikaafin cabda qofka sidan lihina waa qof le ilaahay aniga iguma filla sheekhayga iyo weligaygaa ayaa igu filan waxaa ka mida qisooyinka tusinaya ama arrimaha tusinaya xaaladuhu marka ay adkaadaan in mushrikiinta zamaankani ay ka shirki daran yihiin mushrikiintii hore oo marka ilaahay cid aan hayn ay baryaan oo ilaahay ba ay ilaabayaan sida qisaska aynu sheegnayba ku xusan saaxibulburda wuxuu yihi saaxibulburda waa burdaha soomaalidu ay aadka u yaqaan idhaahdaan waxa weeyaan eh, ma burdaa lagu akriy yaana shaygu barako badana ma burdaa lagu akriy oo gabaygaa shirkiga iyo guluwiga uu ku jiro wuxuu yihi maa masaniya dahru dayma wastajartu bih ma dhicin inuu waktigu dhibaato itaabsiiyey dabeetana aan magan galay nebiga alayh الsalatu salaam ayuu sheegaya ilaa waniltu jiwaara minhu lam yudami hadday taasi dhacdo intay dhibaata ugu dhacdo nebiga aan magan galo magangelin baa nabiga calayh isalaatu salaam ka hela waliba wax dhibaataa iyo wax kadeedii haba yaraatee aanu la socon mid kaloo ka mida uburiyiinta iyo mushrikiinta mutaakhiriinta ah axmed albadwi oo masar lagu caabudo ilaa waktigan ayaa isagoo u gabyaaya wuxuu yidhi ruxmaaka arjuu yaa abalfityaani naxariisashadaadaan rajaynaya abulfityaanow fii khaطbin ahaaja alqalba min xasaraatihi macnaa dhibaato markaan dhex galo dhibaato aan bartanka u galo dhibkaasi oo murugada uu leeyahy awgii qalbiga kiciyey ahaaja alqalb sida mawjaduhu bad mawjadaha badda u kacaan oo kale qalbiga saa u kiciyey oo garaaciisa kordhiyey maa lii siwaaka aruumuhu fii kashfihi dhibkaa daranoo cidaan adiga ahayn oo inuu iga dulqaado aan ka rajaynaya jirin maa siwaaka aruumuhu fii kashfihi xataa ilaahay subxana wa tacaala ka rajayn maayo kana baryi maayo inuu ka dulqaado cidda aan ka baryayan ka rajaynayo dhibkaa inuu iga dulqaado waa adiga oo qura ilaahayna ma aha cid kalena maaha aw aw artajii indiqtu min wahabaatihi xaashaa calayka buu leeyahy macnaa mamnuuc bay kaa tahay macnaa wax kugu habboon maaha taruddu khuwaydiman in aad ajiibi weydo ood faramadhnaan celiso adeega yarahaaga qasara alfu'aada calayka fii xaajaatihi kaasoo qalbiga adiga kuu koobay marka laga hadlayo baahiyihiisa oo cid kale oo qalbigiisa uu xusuusanayo ama uu cuskanayo ama uu rajaynayo aani jirin adoo quruu ku xusuusanayaa markay dhibaata ku dhacdo aduu ku cuskanayaa aduu kuu kalsoon yahay adiga ayuu ku rajaynaya haada ashaddu min shirki abi jahlin wa abi lahabin shirkiga abu jahl iyo abu lahab kan ayaa ka daran markaa qisaska noocaasi ahi aada bay u badan yihiin kitaabkii madaahir اinxiraafaat alcaqadiya cinda الsuufiya aan maalin dhow idiin sheegayeyna tusaalayaal badan baa ku qoran oo kuwooda ay aaminsan yihiin awliye mashaayikhu aaminsan yihin ay u dardaarmayaan markay dhibaata ku dhacdo inay iyaga baryaane cid kale aanay baryin waxa rifaaci baa kamida ku-xigeenkiisii baa kamida qaar kaloo fara badan oo qisaska laga soo wariyeyna waa jiraan sheekha la ihaahdo alalusi ee kitaabka tafsiirka ruux lmacaani qoray oo ahaa sheekh markaa muwaxida oo calى caqiidati ahli الsunati waاljamaca isaguna qisha qisa ayuu sheegay wuxuu yihi anigoo da-yar oo dhalinyaro ah kitaabkiisaasay ku qorantahay mufasiriinta qaarkood oo ka naqliyeyna waan arkay lakin kitaabkiisa ruux lmacaani laftiisa ayay ku taalla waxaan u tegey buu ihi nin kamida raggaa cimaamadana dee culimonimo iyo diin u cimaamadan deetana wuxuu igu ihi inana waxaan kaaga digayaa marka ay dhibaata kugu dhacdo inaad ilaahay barido iska ila ilahay barido allahu laa yubaali bik ilahay waxba kaa soo qaadi maayo maxaana qofka bani aadamkaa ah waa la jahwareerinaya waa la marin habaabinaya shirkigii baa la doonaya in loo qiil sameeyo waxaa le adigu inay yar baad tahay mansiliyo derajo maad gaadhin marka ilaahay agtiisa qiimo kuma liid haddaad adigu ilaahay barido mar haddaanad ilahay agtiisa qiimo ku lahayn ilahay ku aqbali maayo ayib xalku waa maxay markaa maxaan sameeya marka dhibaata igu dhacdo waa inaad baridaa buu leeyahay awliyada awliyadaas markaad barido iyagaa markaa dee xaajadaada iyo baahidaada ku gudaaya soo ma arkaysid waa shirkigii mushrikiintii hore laftiisa laakin yuusabu ilaa diin اlambiya laakin diintii ambiyada loo nisbaynayo loo tirinayo intaasunba iyaguba lahaayeen maxaa ilaahay waa rumaysanaayeen wujuudkiisa rabbinimadiisa ilaahay macbuud xaqa inuu yahay waana caabudi jireen maxaa shirkiga ku kalifayey haddaba yaa ka jawaabaya maxaa shirkiga ku kalifayey aye tafadal taa iska dhaaf shirkiga maxaa ku kalifayey hadday intaasoo dhan qirsanaayeen ma aladii kaana yaxmilum cala shirki inay yidhaahdaan waasiaanu samaysanayna baynana wa bayn allah maxaa kalifayey haye alb اqurb washafaaca maxaa kalifayey haye maxaa asal u ahaa صaxiix waxay lahaayeen waanu ka derajo hoosana mansiliyadu way ka hooseysaa inaynu ilaahay toos u caabudnaanu ilaahay toos u barino cid annaga ilaahay nooga dhow subxaana watacaala oo agtiisa manzilo kule waa inaanu cibaadada sii marino sababta inay an yatakiduu waasiطaةa bayna wa bayn اllahi fi اlcibaada sababta kalifti taase waxa nimankani ku hadlayaan raggani waxay ku hadlayaan oo waxaa laftiisa weeye lakiin maxay ku kala duwan kuwaasi waxaa diinka bay dhigi jirin diin lambiyaa ambiyada iyo rusushaibaa sidaa ama diin lislaam baa sidaa qabta may lahayn bal diin lislaam inay sidaa khilaafsan tahay waa qirsanaayeen oo nebiga alay wasalaam waa la murmaya waay wuxu yihi sheekhu raximah llah ayname man yafhamu ka uu fahmayo qalbuu qalbigiisu hadihi اmasأala fahman uu fahmayo fahm raasikhan qoto dheer wallahu lmustacaanu ilaahay isagaa kelidii ah ka la kaalmaysto walamru haani arrinka labada tusinaya kuwii hore shirkigoodu inuu ka fududaa shirkiga kuwan dambe oo kuwan dambe shirkigoodu ka adag yahay shirkiga kuwii hore waxa weyaan an alawaliina hore yadcuuna waxa ay baryi jireen maca allaahi ilaahay la jirkiisa ama sokadiiba unaasan makhluuqaad muqarabiina ah kuwo la dhoweeye cinda allahi ilahay agtiisa imaa malaaikatan bay beri jireen malaaig wa imaa ambiyaa bay beri jireen wa imaa awliyaa bay beri jireen aw yadcuuna ama waxay beri jireen ashjaaran geedo wa axjaaran dhagaxaan geedaha iyo dhagaxaantaasoo ah muiicatan lilahi mid ilaahay adeecda oo laysat aan ahayn caasiyatan mid ilahay subxana wa tacaala caasida wa ahlu zamanina buu ihi kuwa shirkiga sameeye waktigeennan joogaana yadcuuna waxay baryaan maca allahi ilahay maciisa unaasan ay makhluuqaat ama dad bay baryaan dadkaasoo min afsaqi innaas dadka kuwa u fisqiga badan ka mid a waladiina kuwa yadcuunahum ay baryayaan hum ladiina hum ladiina iyagu waa kuwii uun yaxkuuna canhum iyagu ay ka sheegayaan alfujuura dembiyada iyo macaasida min azinaa zinadii ah wasariqati tuugadii ah wa tarki salaad salaad laga tagaale wagayri dalika waladii ka yactaqidu fi saalixi qof wanaagsan ama cid wanaagsan xaq ilaahay xaqa khalqigaba gudday oo daahirkiisa iyo baatinkiisaba islaaxisay wax ka ictiqaaday waladii kii wax ka ictiqaaday laa yacsiya aan ilaahay caasiyin saalixba yaan lagu sifayna mil اkhashabi waa sida looxi oo kale iyo walxajari dhagaxi ahwanukaasi waa ka shirki fudud yahay miman yactaqidu mid ictiqaaday fii man yushaahidu mid uu arko fisqahu fisqigiisa iyo wafasaadahu iyo xumaantiisa wayashhadu uu qirayo bihi fisqigiisa iyo fasaadkiisa madkuurkaa u qirayo waa farqiga labaadee sheekuu kitaabkan ku sheegay ee u dhexeeya shirku اlawaliin iyo shirku almutaakhiriin oo muujinaya ana shirka almutaakhiriina akladu min shirki اlawaliin shirkiga kuwan dambe uu ka adag yahay shirkiga kuwii hore waa kala duwanaanshaha cidda ay caabudayeen labadoodu bayna mushrikiin ahaayeen dee sheekhu waa qiraya oo macnuu ma aha cid ilaahay u dhow cidda caabudaa shirki may samayn maaha bal shirkiga ciladiisu waa atashriik bigadi الnadari can اlmushraki bih mar haddii wadaajiniba ay dhacdo allah iyo makhluuqaadkiisa cid kamida la wadaajiyey fi ma huwa min khasaais اllahi wa xuquuqi wax ilaahay kamida khasaa'istiisa iyo xuquuqdiisa waa shirki oo cilatu shirki waa taas lakin de ashirku bacduhu ashaddu min bacdi lakin shirkigu isagoo shirki wadaa waa kala daray oo khisaalkiisu waa kala darayen sida khisaaluliimaan ba ay u kala derajo sareeyaan marka wuxuu leeyahay shirkigu dhinacyada uu ku kala daraado waxaa ka mid a yaana shubhada ku qumta qofkan shirkiga samaynaya iyo waxa uu markaa awilanayo wuxuu leeyahay kuwii hore shubha ayaa ku qumtay shaydaan ku waswaasiyey shubhadaasoo ah in dad wanaagsan inuu ku yihi idinka waa laidinka darajo sareeyaa kuwan idinka darajo sareeya malaaig leh ambiye leh awliye leh saalixiin leh cibaadada sii mariya kuwan dambe iyagu shubhada noocaasi waa ka maran oo kuwa iyaguba ay og yihiin inaan ilaah agtiisa manzile iyo ku lahayn oo ilaahay aada uga fog xaqii ilaahay aan gudin ayay ilaahay subxana watacaala u shariik yeelayaan dee laa shaka labadaasina inay inay kala daran yihiin marka laga ega dhinaca macanaa shubahada ku qumtay oo kuwaasi waxay weyneynayeen oo si xaqdarra ah oo caabudisa ay ku weyneeyeen cid saalixiin oo ilaahay agtiisa derajo iyo mansilo ku leh waxay weyneynayaan oo si xaqdarraa u weyneynayaan cidaan ilaahay agtiisa mansilaya derajo toona ku lahayn bal iyagu ay ku markhaati furayaan inay faasiqiin yihiin xaqa ilaahay subxana wa tacaala dayaca xumaantana sameeya saasay markaa kuwa hore uga shirki daran yihiin waayo adilada markaa tusinaysa kuwa hore unaas muqarabiina cinda allahi inay caabudeen malaaig iyo ambiye iyo saalixiin horey noo soo martay in badanna way nagu soo noqnoqotay in la xifdiyana weeye saasoo kale ashjaar iyo axjaariya inay caabudeen muiica lilahi laysat caasiya dhagaxanta iyo geedaha iyo samada iyo dhulka iyo dhammaan makhluuqaadku ilaahay kuwa adeeco weeyaan marka laga reebo haqaleynka waa jinka iyo insiga oo iyagu qaybsamay alkaainaatu kuluha muiicatu lilah ilahay baa yihi bal lahu ma fi samaawaati waalardi kullu lahu qaanituun ilaahay wuxuu leeyahay samooyinka iyo dhulalka waxa ku sugan oo dhan dhammaantoodna kuwa ilaahay adeeca weeyaan waxaa kaloo ilahay subxana wa tacaala uu yihi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuna tasbiixahu shay waliba waa mid ilaahay u xamdiya xamdintaas oo tasbiixina ay la socoto yaani aljamcu bayna alxamdi watasbiix waa min acdami dikr illahi subxana wa tacaala waayo xamdigu wuxuu koobsanaya wasf ullahi bisifaat alkamaal tasbiixduna wuxuu koobsanaya tanzih اllahi subxana wa tacala can naqais wاlcuyuub marka wain min shayin laa yusabixu bixamdih waxaa kaloo ilaahay u yihi walilaahi yasjudu man fi الsamaawaati wاlardi طawca wakarha wadilaalhum bilguduwi wاlaasaal ilahay waxaa u sujuuda makhluuqaadka samooyinka ku nool iyo kuwa dhulalka ku nool kuwa arrintaa ikhtiyaarkooda ku sameeya iyo kuwa arrintaasi lagu dirqiyo hararhkooda ilahay u sujuuda wax kala daaya gelin hore iyo gelin dambaba marka waa makhluuqaat muiica lilahi sidaas uu sheegay arrinta sheekhu ka sheegay kuwan dambe oo ahlu zamanina yadcuuna maca allahi unaasa min afsaqi الnaas iyaduna tusaalayaal bay leedahay labada qolobana sheekhu wuxuu ujeedaa jumlatawn buu ujeedaa ee la soco labada qoloba muxuu ujeedaa jumlatahum laa afraadahum waa masale muhima taasi horena waynu soo sheegay oo ma laha mushrikiintii hore dhammaantoodba waxay caabudi jireen makhluuqaad saalixa ah oo muqaraba cinda allahi walaha manzila cinda allah qof waloo ka mida sidaa maaha macno kuwan dambena qof wal oo kamida ayaa caabuda afsaqu nnaas wa afjaruhu macnuu saasi maha waxaa laga warramaya waa maxay waa jumlatuhum baa laga waramaya yacnaa sidaa ay u badan yihiin wey sidaa ay u badan yihiin qaacidaduna waa sidaa fi kuli ma yunsabu ila almilali walfiraq waa qaacida muhima marka diin wax loo nisbayna lee yahuudi saasay qabaan ama nasaara saasay qabaan waxaa loo nisbaynayaa waxaa afraadooda qaar ka midii ay sameeyeen ama ay ku hadlaan ama ay qabaan maaha ee intooda kalena ay diideen ama ay ka soo horjeedaan waa wax ay u badan yihiin oo jumladoodu ay qabaan amaba se kuwoodii waaweynaaye aimada iyo hormoodka u ahaaba waxaa ku hadlay kuwii kalena lam yunkiru hada lmunkar munkarkaa ma diidin oo uga aamusan sida ilahi subxana wa tacaala uu yihi waqaalat ilyahuudu yad llahi maqluula yuhuudi kastaa saasi ma odhan laakiin mucdamkoodaa sidaa yidhi aimadoodiiy hormoodkoodii baa sidaa yidhi kuwii kalena kuma inkirin walihaada baa yuhuud oo dhan loo nisbiyey amaa waxa qaarkood ay ku hadlaan oo intooda kalena aanay la og yahay inaanay qabin bal waxa weeyaan ay inkirsan yihin o ay diidan yihiin ahlu milaha looma nisbayn karo wahaakada shanu fi lfiraq firqooyinka marka laga hadlayana xukumku waa sidaa goormaa la odhanaya hada madhab ashcariya ma wax kasta oo qof ashcari uu ku hadlay ma madhab ashcariya lagu sheegaya oo jumlat ashcariya lagu xukumaya may waa bail taasi dulmina way noqonaysaa wixii aimadoodu markaasi ay qabaan intooda kalena atbaacay ugu noqdeen ayaa madhabka ashcariyada loo nisbeynaya waa tusaale ah wixii markaa cidii kamide ay tihi lana og yahay madhabu jumlatihim inuu khilaafsan yahay ashcariye looma nisbayn karo qofka yidhi baa loo nisbaynaya waxa la ohanaya qaala fulanun alashcariy hebelkaa ashcarigaabaa sidaa yidhi lakin ashcariya saa lama odhanayo wa hada huwa alcadl fi diin illah ahlu sunna laftooda waxaa laga yaaba ahlu sunnaha qaar ka midii aqwaal khaldan inay ku hadlaan oo tusaale masalada iimaanka oo kale usuusheeda maaha ee furuucdeeda wax ka mida inay ku khaldamaan ama masalaة اasma wصifaat oo jumlatan wuxuu sugayaa imaamkani ana alxaqa an yuhbata lilahi ma ahbatahu linafsihi aw ahbatahu lahu rasuluhu min asmaءi waصifaat min gayri tacطiili walaa taxriif min gayri tamhiili walaa takyiif asalkaasu ku socda lakin maca dalika awala صifata min aصifaat صifat صifaat kamida ayuu awli aimada qaarkoodna taa waa ku dhaceen minhum ibn cabdilbar yuqariru hada اlaصl uma awala bacda صifaat صifa aw صifateyn asalkii waa waafaqsan yahay lakin farc furuucdii asalkaa ka mid a ayuu khilaafay manhaj ahli الsunaةi waljamaca hal yunsabu hada اlqowl ilى ahli الsuna ma la odhan karaa ahlu sune madhabkoodu waa in sifadaasi la awilo bidaliil ibn cabdilbar oo aimadooda kamida iyo culimadooda waaweyn baa sidaas yihi la sodigoon og ahlu suna inay taqriiriyaan khilaafa dalika taasi khilaaf saad ugu nisbaynaysa waxaa la mida masalaة اlkhuruuj calى اlxaakim aslu ahli الsuna fi hadihi اlmasأala waa ma qararuuhu fi kutub اlmuctaqad waa waxa ay ku taqriiriyeen oo ku sugeen kutubta muctaqadka oo alkhuruuj calى alxaakim اlmuslim wain kana faasiqa ظaalima jaa'ira inaanu banaanayn wa hada ma dalat calayhi اladila min alqur'ani wالsuna oo qur-aanka tusiye waa maxay inaan xaakimka lagu bixin waa qowl اllahi tabaaraka wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu aطiicuu اllaha waطiicuu rasuula uli amri minkum minkum yana min almuslimiin mar hadduu muslim yahay inuu xaqu aaca dadka ku leeyahay fi lmacruuf baa aad u tusinaysa mar haddii aslu islaam uu usugan yahay marka mar haddii xaqu aaca weli uu usugan yahayna de alkhuruuju calayhi laa yakunu aacatan bal yakunu cusyaana lahu marka muxaram buu noqonaya axaadiiuna dee aad bay u tiro badan tahay kitaab limaara fi saxiixi muslim ka akri inta xadiid nebiga alay slatu slam ka soo aroortay ee si sariixa u xaaraantimaynaysa alkhuruuj cala alxaakim muslim wain jaara wafasaqa wadalab hada huwa alasl cinda ahli suna sa nusuustus masaladana ila gasha ee sheekhu markuu leeyahay almushrikuuna alawaluun kanuu yukhlisuuna fi الshida wayushrikuuna fi الrakha jumlatahum buu ujeedaa ee afraaddooda ka hadli maayo markuu leeyahay almushrikuuna almutaakhiruun yushrikuuna fi الshidati wالrakha jumladoodu ujeedaaye afraaddooda uma jeedo so waadix maaha fardi kastoo afraadooda ka mida saa laguma xukumi karaa ayib tusaalayaasha ay culimadu sheegeen waxaa ka mida dadka markaa fusaa fusaaqda bal qaarkood ay kufaarahayn oo culimadu ay takfiiriyeen ee haddana la baryo ee lagu luusan yahay sheekh maxamed ibn ibraahim wuxuu yihi isagoo tacliiqinay qowlkaa sheekhu uu yihi yadcuuna maca allahi unaasa min afsaq الnaas ayaa wuxuu yihi bal minhum man yadcuu unaasa min akfar الnaas afsaqu الnaas baaba la qaatee waxaa mushrikiinta mutaahiriinta kamida kuwa barya dad dadka u kufri badan kamida bal bacduhum akfaru min alyahuudi wالnasaara bal qaarkood yahuud iyo nasaara waa ka kufri badan yihin kaladiina yadcuuna imaama ahli waxdat اlwujuud ibni carabi sida kuwa baryaya kii imaamka u ahaa kuwa aaminsan waxa jiro o dham inay mid noqdeen oo ilaahay uu la midoobay makhluuqaadkiisa oo makhluuq kastoo aada barido ilahun aad baryayso mid kastoo aad caabudana ilahun aad caabudayso haddaad xaaskaaga caabudda ilah baad caabudaysa hadday gabadho ninkeeda caabudda ilah baa caabudaysa ila khaaliq iyo makhluuqi baa mid qura isku noqday kaasay qaarkood baryayaan buu hi fa ina calayhi alaana qubatan fi shaam qabrigiisii qubad baa laga dul dhisay oo shaam ku taal oo la ziyaarto oo la weyneeyo oo loo gowracayo oo sidaasoo kale waxa weeyaan la ah, la baryayo marka shubhada kuwii hore ku jirtay ee ahaa dad saalixiina baad baryaysaan dee kuwan kuma jirta waa berheerhayaan weyaan kuwani kuwani waa berheerhayaan dad afsaqu naasa inay baryaanna waa badan tahay soomaalidu kuwa ay baryaan anigu aan aqaano waxaa kamid a ah kuwa iyaga laftoodu ay sheegayaan weligii meelu ku tukanaya inaan la arag qaarkood waxa laga dadka inay haruursadaan oo ay ku idhaahdaan makaan ku tukada xaggaad maka kaga tukata sodigan dadka la jooga wuxuu odhaya qaaluu ya hada tarakta salaatak walam yaclamuu anii bimakata usalli waxay odhanayaan taariku salaad baad noqotay bilo salaaddii baad ka tagtay masaakiin weeye inaan maka ku tukada ma oga marka la idhaahdo saad maka ugu tukataana wuxu odhanaya ana min ahli lkhawa waxaan ka mid ahay dadka tallaabada la siiyey macanaa tallaabada qofka bani aadamka haba ku kala duwanaadaan way xadidantahi soo maaha meesha u dhigaya anigu tallaabadayda meeshaan doono inaan dhiga ayaa laysiy haddaan doono darafka caalamka anoo jooga darafka kale hal tallaabo u qaadaya haddaan doono meel ka sokaysa ayaan tallaabada u qaadaya arrinta noocaasa xataa kutubta fiqiga ee shaaficiyada kudhex qoranta ahlulkhawa waxa la haha inay jiraan baajuuri baa ku sheegaya fii xaashiyatihi cala bni اlqaasim mar uu ka hadlayo mas'alada safarka masaafada safarkii waxaa maruu ka hadlayo ayaa wuxuu odhanaya qofku hadduu min ahli khawa ka mid yahay ka waran halkeeba masaafatu safar u noqonaysa <laughs> ninkaa hal mar tallaabsanaya hargeyse hal tallaabuu ka qaadayaa wuxuu dhigayaa maka ama maraykanku toosu dhigaya taar laga boodiye waxaasi ma jirto <laughs> hal tallaabuu ku tegaya isagu waxaasaa dadka lagu haruursanaya ma darajaad gaadhee nebi maxamed iyo abubakr yaana gaadhin bal u fiirso qisatu hijrati nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu markuu hijroonay qisadiisa u fiirso maxaa nebiga kaaru thawr geliyey ugu dhuumanayay muxuu safarka intaa leeg ee weliba baqaha iyo <clears throat> baqaha iyo dhuumashadu ay ku jirto muxuu u gelayay nebigu hal tallaabun qaado min makata ila lmadiina idinkaa rasuulka alayh isalatu wasalaam ka darajo sarreeya markuu nebigu xajiye ama cumraysanayo madiinuu ka safri jiray oo sideed habeeniya uu sii dhexi jiray maka muxuu hal tallaabo u qaadi marka waa been dadka lagu harowsanayo waxaa laga yaabaa inay shayaadiini qaadaan mararka qaarkood meel fog ay geeyaan ninka sixiroolaa ahaan jiray ee isu haystay inuu weli yahay ee suudaniga ah wuxuu leeyahay waxaa laygu yihi waxaad ka mid tahay markii uu khalwada sameeyey dee afartan cisho uu ku jiray meel cidlaa isagoo qaawan oo intuu laba ragcadood qaawani ku tukaday halkaa uu ku jiray isagoo bilaa salaad oo bilaa diina markii dambaan hawshaa dhamaystay waxaa lagu yihi darajaad gaadha min ahli khawa insaa laygu dhaha waxay ku timi buu ihi sheekhaygii baa wuxuu igu yidhi orodoo tag meel heblaayo oo geedka halkaa ku yaala xayawaanka halkaa ku dhintay geedka dhinaciisa laftiisaa soo qaad markaasaan ku uri sheekh meeshaas way fogtay afartan konton kilomitr bay jirta s miyaad oga min ahli khawa tahay hal mar tallaabso afartankaa kilomitr hal mar un tallaabso tii baa dhacday buu kuleeyay shayaadiin baa qaadaysa isagu waxa weyaan isma oga si ay qofkan ay u lugooyaan ayib waxaa ka mida kuwa aan bil ramadaan weligoodaan soomin haddana dadku awliya a haystaan oo ay baryayaan bal waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a kutubta ay ka qoreen karaamaat lawliyaa ayaa waxyaabo anshaxumo ah ayay ka soo warinayaan kuwa ay awliyada ku sheegayaan weliba uga soo warin maayaan calى sabiili الnaqdi واlictiraad inay ku radinayaan oy ku bushinayaan bal way ku ammaanayaan oo karaamaadkoodii bay ku darayaan waxaa ka mid a shacraani saynu sheegnay waa mansuub ilى اcilm wuxuu leeyahy kitabka ha طabaqaat اlأwliya waa maطbuuco waad heleysaan kitaabkaas mobilkiina hadda kusoo dejin kartaa wuxuu sheegayaa miduu weli ku sheegay u leeyahy cali waxiish baa la odhan jiray ninkaasi suuqa ayuu usoo bixi jiray buuri maruu suuqa usoo baxo e, dameer buu meelaha ku arki jiray deetana qof buu odhan jiray dameerkan dhagaha i qabo qofkaasi hadduu diido balaayeenkaar baa ku dhici jirtay hadduu yeelana dameerku xagga dambe uga wareegi jiray shaaricaas oo bimacnaa anshaxumo uu ku samayn jiray markaasaa kii dhagaha u hayey hadda kitaabay ku taallaa kii dhagaha u hayey baa khajilaya oo dhididaya ila shaarec baa dameer lagu waxaynaya isaguna hawshiisu iska wata ninkaas arrintaa wuxuu ku darayaa karaamaadkiisa su odhanay nafacana allahu bihi ilaahay barakooyinkiisa nagu anfaco muxuu ilaahay kugu anfici maansha ilahay kugu anfici doonaa waxaasaa karaamaa hadda sheeke bereley maaha kitaabka shacaraani ee طabaqaat اlawliya bay ku taallaa wa hada macduud fi karaamaat اlawliya cindahu mana markaad tidhaahdo say ku dhici kartaa qof muslimahoo sheekahoo mustaqiimi inuu waxaa sameeyo weliba uu ku sameeyo amaama almala fi shaaric meesha dadka o dham ay arkayaan waxaa lagu leeyahy ictaqid walaa tactarid awliyada aamin hadal ha ka soo celin waxay ku hadlaan iyo waxay sameeyaan waxaa lagugu hiridaya irhaab fikri ah haddaad saluugto awliyadu waxay ku hadlayaan ama ay samaynayaan afkaaga juuqa ka odhan dhici karta inaan fahamkaagu gaadhin waxaa jirta luqad la idhaahdo luqat lawliyaa iyagoo ilaahay caayay ama nebiga caay diinta caayay haddaad maqasho a uu gaaloobay ha markii baa la soo boodi luqat lawliyaa inuu ku hadlayaa baa dhici karta waxaan adigu cayda u haysataa ammaan ilaahay uu yahay iyo ammaan nebi iyo ammaan diineed inuu yahay baa dhici karta marka ictiqid walaa tactarid awliyada aamin wixii kasoo fulo oo dhanna waxba ka sheegin hana faaqidin hana ka hor idan qofkii waa waxa la doonaya la sameeyo waa iska dhegeysa waxaa kaluu sheegaya shacaraani ninkii weliga ahaa ee hebel la jiray baa maalin jumca masaajidka soo galay buu ihi mimbarku u baxay markaasaa wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa ibliisu alayhi salaam laa ilaaha ilaa ibliisu alayhi salaam macbuud xaqii ma jiro ibliis mooyaane calayhi salaamna waa u raaciyey markaasaa wuxuu ihi dadkiibaa fajacay i a ah, waa sidee ibliis buu ilaah ku sheegay dadkii masaajidka fadhiyey seeftii buu galka ka siibay oo dadkii masaajidka joogay midiba halkii ku toosnayd buu ka booday ilaa casarkiibuu seeftii oo gala mimbarka agtiisii la fadhiyay buu leeyay markaasa waxaa la yaab leh afartan meelood oo kala duwan afartan masjid oo kala duwan ayaa sheekadaa lafteeda maalintaa lafteeda laga soo sheegay qolo waliba waxay yidhaahdeen weli hebel baa masaajidka jumcii noogu yimiyo markaasaa mimbarka intuu fuulay baa wuxuu yihi laa ilaaha ilaa ibliisu calayhi salaam deetana saaya saasaa dhacdo marka waa min karaamaati horta inuu batay oo waktigii khudbadda jumcaha masaajidkan uu joogay kaana uu joogay kaana uu joogay kaana uu joogay kaana uu joogay waa min karaamaatihi laa ilaaha ilaa ibliisuna laa tactarid waxaa dhici karta inuu luqad kale ku hadlaayo inaad adigu waxaan aanad fahmahayn maankaagu aanu gaadhin ha ku qabsanin waxaas saas ayaa la odhanaya sakhaawi isaguna wuxuu sheegay waxa weeyaan axmed albadwigan ay ku caabudaan masar inuu maalin jumca masaajidka soo galay oo deetana maalintaa intuu isqaawiyey sida geela dadka hortooda ugu kaajin waxaa kaloo iyaduna aada u la yaab leh qiso youtube ku jirtaa waa nin yamani ah oo sixiroole ahaan jiray isagaa qisadiisa ka sheekaynaya wuxuu markaa ka sheekeynayaa dadku inay weliba haysteen dadku weliba ay yaqaaneen bu uhi walama asjud lilahi sajda anigoona ilaahay subxana wa tacala hal maraan u sujuudin bay weli i yaqaaneen wuxuu sheegayaa dadka buka marka loo keeno suu u dabiibo ila weli baa loo haystaaye wuxuu leeyahy waxaan geli jiray suuliga markaan suuliga galo kaadideedan kusoo weysaysan jiray ma kaadidii oo xubnihii weysada ka qoyan baan kasoo bixi jiray dadku waxay u haystaan nin sheekh oo weli ilaahay oo soo weysaystay inaan ahay wuxuu isagu sameynayay buu ka warramaya hadda la soco waxaa jira buui fargal yar oo wax aada u udgoon uu kasoo baxayo oo shayaadiintu ay keeneen markaa kaasaan saa u tuujin jiray oo kaadida urteeda dadka waxaa ka qarin jiray carafta wanaagsan ee bahalka ka soo baxaysa waxay ii fasaxeen buu ihi marka koobaad inaan in yaroo qur'aana akriyo maxay igu fasaxeen si aan dadka u talbiisiyo aan u khaldo oo hadhow toole hadday cidi tidhaahdo war ninkani waa faaliya ama waa sixiroole dadku ay u idhahdaan sookii qur-aanka akrinayay intaa yar markaan maqashiiye aan ku dagayo dabinka aan ka dhiganayo ayaa waxaan samaynayay buu ihi inaan hoos u dhigo hadalkii aan shayaadiinta markaa ku weyneynaya aan ku baryaye dee shirkiga ahaa iyagu waxay moodayaan qur-aanka aan maqashiyo inaan akrinayo waxaanan akrinayan waa maxay shirki baan akrinaya buui markaa ninkaasi markuu toobad keenena wuxuu sheegay inay ay ku yidhahdeen shayaadiintii ilowba ilow kusoo noqo hawshii iyo shaqadii aad haysay heshiiskaani ku hay waan ka diiday bui waxay gu yihahdeen inankaaga curad baanu dili doonaa waan adkaysta waa dhintay inankii curad kii labaad ba idhahdeen waa dhintay kii saddexaad ba idhahdeen wuu dhintay xaaskaygii ba idhahdeen oo wuu dhintay iminka anay maraysaa bui aniga aniga le waa ku dilayna haddaad soo noqon weyda habatahu llah cala altawxiid walxaq ilahi subxana wa tacala ha sugo waxaan maxaa sabab u ah alinxiraafu fi mas'alati alwalaaya wa karaamaat alawliya mas'alada welinimada iyo maxaa karaamo awliye ah inxiraafka galay baa waxaan sabab u ah oo dadku yay weli u yaqaanaan qofkay ka arkaan shay khaariq lilcaada wax sidii loo bartay markaa khilaafsan oo dee laga fajaxo qofka laga arkay weli u yaqaanaan alimaam shaaficina raximah llahu tacaala wuxuu yihi man ra'aytumuuhu yairu fi lhawa aw yamshi cala albaxr falaa takhtaruu bihi xataa tacriduu amrahu cala alkitaabi wasunna qofkaad aragtaan isagoo ah hawadaa duulaya ama biyaha badda dul socda ha ku dagmina hodhanina markiiba waa weli ilaah ilaa arinkiisa aad u bandhigtaan kitaabka iyo sunnaha waxa weli lagu noqdo kitaabka iyo sunaha laynagu sheegay alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun tawxiid iyo itibaac iyo diin iyo istiqaama weli lagu noqda khawaariqulcaaduhu mushrikiinta asliyiinta ah ee siika iyo buudiyiintaabay ka muuqataa sixirolayaasha ayay ka muuqataa maaha inuu weli yahay kulu man dahara fiihi shay min khawaariq اlcaadaat qofka markaa saalixa laftiisa see loola dhaqmaya xaqii ilahay baa isaga la siinaya maya maslatu karaamat اlawliya insha allahu tacala waxaynu ka hadli doonaa tacriifka maxaa yaa weliya ah iyo karaamo maxaa la idhaha iyo see loo kala saarayaa awliyaa الraxmaan iyo awliyaa shayطaan iyo wasiiya ayan insha allahu tacaala aynu kaga hadli doonaa ninka la dhaa nabhani isaguna kitaabkiisa jaamicu alkaraamaat waxaa iyo waxyaaba badan oo lamida ayuu ku sheegaya waxa uu karaamaat lawliyaa u ka dhigaya sheekhu laba qodob buu halkan inoogu sheegay oo tusinaya ana shirka almutaakhiriin akladu min shirki alawaliin labadii qodob ee inoo soo khulaaseynaya aye sax yani shirku alawaliin kana fi xaalat الrakha ama fi aal fi xaalat shida kanuu yukhlisuun wshirk almutaahiriin fi الrakhaai washida bal fi shidati ashad xaaladdu adkaato ayaaba shirkigoodu uu sii daraadaaba qodobka labaad waxay caabudayeen baa markaa kala duwanaa waxay caabudayeen wax markaa dee qofka shubha ay ka geli karto ayuu ahaa kuwa hore oo dee min baab tacdiim iyo waxaas shaydaanku uu ku waswaasin karo kuwana maxay caabudayaan bu ihi dad iyaguba ay og yihiin inaanay inaanay hagaagsanayn oo iyagu ay ka sheegayaan salaad la-aan iyo soom la-aan iyo iyo dembiyo iyo fujuur ay ka sheegayaan nacam waxaa kaloo kamida ah furuuqda udhaxaysa ana almutaahiriin yushrikuuna fi rububiyati bikhilaafi اlawaliin marka jumlatan loo eego kuwii hore kaanuu yuwaxiduuna allaha fi rububiya adilada tusinaysana waynu soo sheegnay soo ma shirkun fi rububiyati kumay jirin marka jumladooda la eego iyo haalibu xaalihi marka la eego kuwana waxaad arkaysaa shirkun fi rububiya iyagoo le awliyadu qeybka ogi oo kutubta aynu sheegayne karaamaatulawliyaadka laga qoray bay ku taalla arrinta noocaas sidaasoo kale waxaad arkaysaa iyaga oo khasaaistii ilaahay ilaahay la gaarka ahaa awliyada markaa u nisbaynayo o usugaya waxyaaba ilaahay uu la gaarkaya waxaa ka mid a kun inamaa amru ida araada shayan an yaqula lahu kun fayakun maxaynu akrinay oo aynu nabhani iyo shacrani iyo aynu ka soo naqilna qaar badan oo kamida mushrikiinta mutaakhiriinta oo leh weli hebel waxaa la siiyey kun baa la siiyey macnaa ilaahay baa sifadiisii isaga u gaarka siiyey marka wuxuu doonuu abuurayaa wuxuu doonuu samaynayaa caalamka si allaaliya sida uu doono ayuu ayuu ugu tasarufaya arrinka afraad ana mutaakhiriin yansibuuna ma hum caleyh min ashirki ila اdiin kuwan dambe shirkiga ay ku sugan yihiin diintay ugu abtirinayaan oo sidanaba diinta islaamkaa bay ku leeyihin sidan aanu ku suganay baa diinta islaamka ah wa ana lmutaqadimiina yarawna ana ma hum caleyh yuhaalifu mukhaalifu lidiini nabiyi sala اllah alay wasalam kuwaa hore waxay qabeen shirkiganay ku sugayen inuu khilaafsan yahay diinta nebi maxamed waaba kuwii dee nebiga calayh isalaatu wasalaam ictiraadayee lahaa ajacala alaalihata ilahan waaxida marka waxaana iyagu ku sugan yihiin waxaanuu nebigu ugu yeedhayo tawxiidka inuu khilaafsan yahay waa qirsanaaya kuwana diin bay ka dhigayaan arrinka shanaad ana min almutaakhiriin man yusawi taswiyatan taamatan bayna allahi wa bayna man yacbuduunahu kuwan dambe waxaa ka mida kuwo ilaahay subxaana watacaala iyo waxaan ay caabudayaan si dhamaystiran u simaya amaa kuwa hore ma kaanuu yusawuuna bayna allahi wa bayna macbuudaatihim taswiyatan taama taswiya juziya bay ahayd taswiya fi masalati alcibaada sida culimadu markaa ay sheegeen dee xaalkooduna uu tusinayo arrinka kale oo arrinka lixaad baan filaya soo ma ana almutaahiriina ashaddu tacdiima limacbuudaati min allah bikhilaaf alawaliin kuwan dambe waxyaabahan ay caabudayaan ilaahay subxaana wa tacaala siday u weyneeyaan si ka weyn bay u weyneeyaan waxaana taa tusinaya marka xaaladdu ku adkaato inay ilaahay ilaabayaan ciddaa ay baryayaan waxaa kaloo ka mid a iyagoo been sheegayaba ilaahay ku dhaaranaya lakiin haddii la idhaahdo sheekaaga ama weligaaga ku dhaara adoo been sheegaya ma yeelayaan marka tacdiimuhum limacbuudaatihim ashaddu min tacdiimihim lilahi subxana wa tacaala laakiin kuwaa hore waxa weeyaan weyneynta ilaahay weyneynayaan ayaa ka weyneyd weyneynta weyneynayaan macbuudaadkooda qaala raximah اllah ida taxaqaqta markaad xaqiiqsato ana aladiina kuwa qaatalahum la dagaalamay rasuulu اllahi sala اllah alيh wasalam asabu cuquulan kuwa ka caqli saxsan inay ahaayeen wa akhafu shirkan kana shirki fudud min haaulaai kuwan dambe faclam ogow ana lihaaulaai kuwan ana shubhata shubha lihaaulaai kuwan usugan shubhadaasoo yuriiduunaha ay ku soo aroorinayaan calaa maa dakarna waxa aynu sheegnay wahiy shubhadan min acdam shubahim shubahooyinkooda kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahy faasli samcaka maqalkaaga u raarici lijawaabihaa jawaabteeda si fiican u dhegeyso waa shubhadii markaa sagaalaad wey shubhadan sagaalaad madmuunkeedu waxa weeyaan ana man qaala laa ilaha ila اllah wa aamana biاlbacثi wa naxwihi wa saama wa salaa laa yakfur wain facala ma facala laa yutasawar minhu اkfr qofku hadduu idhaahdo laa ilaaha ilا الlah oo bacfiga iyo uu rumeeyo waxyaabaha kale la yidhi rumeeya oo uu soomo uu tukado ma kufriyayo wain facala ma facala wuxuu doonaba ha sameeye wax kastoo kaloo uu sameeyo waa in tafsiir kale loo yeelo oo aan kufri lagu xambaarin wain kaana sariixa fi lkufr mid gaalnimada ku cad ba ha noqdee marka waxay leeyihiin qof islaamay oo ashahaatay oo diinta islaamka soo galay laa yutasawir min kufr inuu kufriyo lagama suraysan karaba nin aan markaa halkaa madiine kula kulmay oo masaajidka nebiga aleyh isalaatu wasalaam rabadaanti ayaa shubahadaa lafteeda isoo hordhigay wuxuu ku leeyay qofkani waabuu islaamo laa ilaha ila lah buu leeyahy say u dhici kartaa inuu ilahay cid caabudo laa yutasawarba inuu ilahay cid caabudo wax kastoo uu sameeyaa cibaadatu gayr illahi maha mar hadduu laa ilaha ila lahba uu yihi marka waxay leeyihiin sidaad mushrikiintii hore noogala mid dhigaysaa sona anagu waa shahaadanayna iyagu waa shahaadda way diideen wa kaanuu ida qiila lahum laa ilaha illa lah yastakbiruun inagu soo nagan ogol sunnadan baciga rumaysan iyagu soo kuwii diidana zacama aladiina kafaruu an lan yubcauu sunnagan tukanayna anagu ilahay u tukanayna sunnagan soomayna saad kuwaa noogala mid dhigaysaan bay leeyihin marka shuhadan sheekhu wuxuu sheegay min acdami shubahim inay tahy shubahooyinkooda kuwa ugu waaweyn inay ka mid tahay waana runtii oo xujooyinkooda inta u badan waxa weeyaan qof a shahaadanaya suu suu shirki uga dhici karaa qof ashahaadanaya saad gaalnimo ugu xukumaysaan qof ashahaadanaya sidaad u odhanaysaan dhiiggiisu xalaal buu noqonaya waana shubhada dacwat tawxiid in badan ay ku hortaagnaayeen wafatanuu biha kaiira min caamati الnaas in badan oo dadka caamadooda kamidana ay ku fitneeyeen a dadkii laa ilaha ila اlah lahaa ayay gaalnimo ku xukumayaan dadkii laa ilaha ila اlah lahaa ayay dhiigooda xalaashanayaan oy la dagaalamayaan ama way xalaaleynayaan dadkii dadkii oo ilaha illa ale oo tukanaya oo soomaya oo sakadii bixinaya say mushrikiin iyo kufaar noqon karaa sagaal jawaabood buu sheekhu shubhadan ka bixiyey waxaanu kugu baraarujiyey inaad si fiican ugu fiirsato shubhadani laba kooxoodba way ka timaadaa waxay ka timaadaa min alqubuuriyiin alwaaqiciina fi shirk kuwa qubuuriyiinta iyaga laftoodu shirkiga sameeya ayaa shubahadan markaa soo arooriya oo shirkigooda ay samaynayaan bay markaa ku difaacayaan ay ku tabriirinayaan wasmatu shirkina in lagu dhajiyana waa iskaga difaacayaan kooxda labaad waa qolo leh annagu qubuuriyiinta lama socono waxa ay samaynayaan anagu ma waafaqsanin anagu ma waafaqsanin anagu qof dhintay in la barya ma aaminsanin waa xaaraan qof dhintay in la barya in ligayr illaahi loo gowraca waa xaaraan laa nuwaafiqum calى ma yaquluun wayafcaluun walaa nuwaafiqukum calى اlxukmi calayhim bالshirk idinkana idinkuma waafaqsanin waxaanaad ku xukumaysaan oo ah shirki markaa meel dhexay taagan yihiin qubuuriyiintu waxa ay samaynayan waa xaaraan in lagu xukumo inay mushrikiin yihiinna waa bail waayo waxay idhahdeen lanahum yaquluun la ilaha il laa ilaha illa bay leeyihin saa shirka ugu xukumaysa qoladaasi maanta aad bay u badan yihin wadaado badan oo carbeed oo qaarkood ahlu tawxiid ohan ahaan jireen baa halkaa fadhiistay qaarkood salafiyiin ahaan jireen wala anagu waxaa samayn mayno waxaa in la sameeyaana waa xaaraan laakiin dadka in lagu xukumo iyagoo laa ilaha ila allah le mushriknimo odhaa mushrikiin baa tihiin waa baail waana takfiir arinta noocaasi waa takfir bilbail kuwa haddaba qubuuriyiinta ee shirkiga samaynaya ee shubadan soo aroorinaya laba xaaladood bay leeyihin xaaladda koowaad inay qirsan yihiin inay shirki waxaanay samaynaya inuu shirki yahay taasina waa waa baciid waana qaliil hadday dhacdaba laakiin wuxuu leeyahy waxaanaan samaynayaa shirkiba ha ahaadee laa akfur liwujuudi lmaanic ma kufriyayo oo wax inaan kufriyo diidaya baa yaal waxaasi waa maxay waa kowni aqulu laa ilaha illa allah shirkiba aan sameeye mushrik noqon maayo mana kufriyayo waayo maanic min takfiiri walxukmi calaya bishirki baa yaal kaas waa inaan laa ilaha illa allah leeyahy xaalka labaadna waa inay inkirsan yihiinba waxaanay samaynayaan ba inuu shirki jawaabaha sagaalkaa ah ee sheekhu uu sheegay intaynaan u gelin shan arrimood oo muqadimo u noqda ayaan idiin sheegaya muqadimaadkana waa qawaacid guud waxaa loo yaqaana markaa shubahaadkana in qawaacid guud lagaga jawaabo oo jawaabta laga bixinaya asal looga dhiga waa muhim oo hada yastasilu asla shubha shubhada asalkeediibay taasi meesha ka saaraysa nimankani qaacida dejiyeen qaacida kuliya qaacidaas waxay odhanaysaa man qaala laa ilaha ila اllah waamana bima awjaba allahu aliimaana bihi wasala wasawma laa yakfur wain facala ma facal soo saama qofkaa shahaata ee rumeeya wixii la yihi rumeeya ee tukanaya ee soomaya ma kufriyayo wuxuu sameeyaba ha sameeya waa qaacida kuliya sooma qaacida kuliyadaas in laga buriyo weyaan horta oo inay qaacidadaasi muntaqida tahay waa in la sheego marka maxaa lagaga burinaya jawaabaha sheekhu uu sheegay muqadimaadkana asal bay unoqonayaan muqadimada kood waxay tahay الشhريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات الشhريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات shareecadu wixii isku mida isku xukun bay ka dhigtaa ma kala geyso wixii kala duwanna kala xukun bay ka dhigtaa waxaan idinku aada wadaana waa tafriiqun beyna mutamaaileyn laba shay oo isku midaad doonaysa inaad kala geysaan shirkigii idinku aada samaynayseena waxaad leedihin lagu kufriyi maayo kuwaa horena kan laftiisay sameeyeen oo kufaar iyo mushrikiin ay ku noqdeen atafriiqu bayna mutamaailaat aljaamicu baynaka wa bayna alawaliin taxaqaqa fiikum waxaa idinka iyo kuwaa hore idin jamcinaya ah atashriik waa xaqiiqoobay oo iyaguna shirki bay samayn idinkuna shirki baad samaynaysaa wlfaariquna macduum wixii idin kala geyn lahaa kala xukum idinka dhigi lahaana waa macduum fasaara xukmukum waaxidan xukumkiinu markaa mid qura buu noqonaya idinka iyo mushrikiinta hore isku mid baad noqonaysa waayo cilatu tashriigii baad wadaagtaa faariqan aad sheegteen walfaariqu aladii dakartumuuhu hayru muair waxaad tidhaahdeen anagu laa ilaha illa baan leenahay iyaguna laa ilaha illaa bay diidanaayeen anagu nebi maxamed baan rumaysanay iyagu waa beeniyeen annagu qur-aanku inuu hadalka ilaahay yahay oo xaq u yahay rumaysana iyagu way beeniyeen annagu baciga qiyaaman rumaysana iyaguna way beeniyeen fawaariq bay sheegeen soo ma laysa kullu faariqin muahiran farqi kasta oo la sheegaa tahiir iyo saameyn xukunka kuma yeesho kani faariq ha noqdo waanu qiraynaa fawaariq iyaga idinka idin dhexaysaynata laakiin mas'alat lxukmi bishirki marka la taaganya waa faariq gayru muahir wey oo qofku hadduu shirkigii samaynayo inuu laa ilaha ila lah afka ka leeyahay iyo inuu nebi maxamed rumaysay inuu qur-aanka rumaysay inuu qiyaamaha rumaysan yahay mushriknimo ka difaaci mayso xukumkii shirki lagu xukumi laha ka difaaci mayso waay marka wlfaariqu aladi dakartumuuhu hayru muair waana arrin muhima muqadimada labaad ana hadihi اdacwa wاlqaacida alati wadactumuuha maqlubaة calaykum horta waxaynu leenahay hal taltazimuuna dalika ku dheh quburiga kula doodaya qaacidada ah qof kasta oo lihaa laa ilaha illa maxamed rasuul اllah nebiga rumeeyo qur-aanka rumeeyo baxiga rumeeyo tukado oo soomaa wax kastaba ha ku hadlo ha sameeye inaanu kufri ahayn qaacidada ma iltizaamaysa mar walba ma ku shaqaynaysa mise mararka qaarkood baad khilaafaysa hadduu idhaa qaacida waan iltizaamayaa waxaynu leenahay maa mawqifukum min alwahaabiya hal hum kufaara muslimuun wahaabiyada ka warraba in badan oo kamidi waxay leeyihin wahaabiyadu waa kufaar soo ma markaa qaacidada way jebiyeen alwahaabiyatu yaquluuna laa ilaha ilا اllah muxamadu rasuul الlah wayuminuuna biاlbacث wayuminuuna biالrasuul wayuminuuna biاlqur'an wayusaluuna wayasuumuuna wayaxujuuna wayuzakuun haddana waa takfiiriseen faqad naqadtum qaacidatakum qaacidadiin idinkaa buriyey sooma way burtay dee qaacidad ma waxaad odhan doontaa mae qaacidadu anay khaas tahay oo intaa la sheegay anuun bay anfacaysaa maanic min takfiiri ay noqonaysa laakiin qolooyin kale aanu sahayno maanic min takfiiri noqon mayso taasi waa itibaacu lhawa soo maydaan fahmin ayib waa qalb lxuja baa la qofka xujadiisa iyo daliilkiisa in isaga lagu rogo ah waxay odhan karaan wahaabiyada xaggaanu ku tagfiirinay dee kutub ku qoran tahay culimadiina aadka ad u daliishataan ay qoreen ay kumenaydaan naqdin waa khalad maydaan odhan kutubta waxaa kamid ah durar saniya fi raddi cala alwahaabiya daxlaan qoray yukafir alwahaabiyata bikuli saraaxa qaar badan oo noocaasina jira xataa kuwa soomaalida youtube ka buuxda iyagoo leh alwahaabiyatu ashhadu ana alwahaabiyata kufaar bal qaarkood aar min yahuud wanasaara bay ohanayaan markaa qaacidadood iyagaa burinaya fama kaana jawaaban lahum fahuwa jawaabun lana hadday idhahdaan wahaabiyadu shay mukafira bay ku dhaceen dee waxaan leenahay idinkuna laa ilaha illa ad tidhaahdaanba tan aad rumaysanaataan tan aad samaysaan shay mukafira baad ku dhacdeen oo shirkee marka maanic min takfirikum alxukmi calaykum bishirki ma noqonaysa waxaad sheegaysa sidaanay kaaba ugu noqon muqadimaha saddexaad qaacidadan haddii lagu shaqeeyo macnaheedu wuxuu noqonayaa ana alkufra laa yaqacu min axadi min hadi lumma axad ummadan ka midiba inaanu kufri aanu kufri ka dhicin ila qof kasta oo ummadda nebi maxamed ku tirsani yashhadu an laa ilaha illa ana maxameda rasul lah wayuminu bilqur'an wayuminu bilbacthi wayusali wayusum sida haalibka soo ma markaa qof ummadan ka midiba inaanu gaaloobin baa ka dhalanaysa hada takdiib lirasuuli اlahi salى اlah alay waslam akhbaartii nebigoo la beeniyey bay taasi noqonaysa nabigu wuxuu sheegay kufr iyo shirkiba inay ummadiisan umatulijaaba ka dhexdhici doonaan saxiixka waxaa ku taala yuhi laa taquumu saacatu xataa tadariba alyaatu nisaai dows cinda dilkhalas qiyaamu dhici maayo ilaa dumarka reer dows sanamkaa dilkhalasa ay ku dawaafaan marka horena muslimaad bay ahayn dows waktigii nebiga aamanat fii waqti nabiyi alayh isalaatu wasalaam haddana shirkigii inay ku noqon doonaan buu nebigu sheegaya wفي sunan abi dawud laa taqumu saacatu xata talxaqa fiaam min umatii bاmushrikiin xata tacbuda fiaam min umatii alwhan muqadimada afraad shubhada odhanaysa nebigu alay الslat slam wuxuu yihi ina الshayطaana qad yaysa an yacbudahu almusaluuna fi jaziraة اcarab hore waynu uga jawaabnay soo ma kitaab tawxiidka marka mir aynu ka jawaabnay muqadimada afraad ynbagي an yakuna اlbaxث fi sabab اlkfr hal huwa mawjuud hal huwa sabab صaxiix la fi wujuudihi masalada ay ahayd in la baxfiyaa waa masalada ku saabsan war horta maxaa lagu kufriyaa intaan la isweydiiyaabe ahayd intaan la soo gaadhin kufri ma ka dhex jiraa ummadda mise kama dhex jiro horta waxayd in la ogaado maxaa in la kufriyo sababa asbaabaha la sheegana laga niqaasho miyay yihiin sabab saxiixa mise sabab saxiixa maha marka iyagu wujuudu shirki bay ka niqaashayaan asbaabtii shirkiga iyagoo aan ka hadal muqadimada shanaad culamaء اإسلام waxay ku iجmاaceen أن المتفق عalيه byn cuلamaء المسلimiin أن الkhiصاaل اlatي yثبت bha أsل الإيمان la budda min اجtimاaعiha أsل الإimaanku wuxuu leeyahay qodobo diinta kamid ah oo la-aantood aanu sugmayn manaa arrimo qofku aanu muumin noqonay ilaa laga helo waxay culimadu ku iجmaaceen khisaaل الإimaan alati laa yثبت biha أslhu إla biha la budda min اجtimاaعiha waa in la wada helo waxyaabaha asluliimaanka rukunka u ah waa in la wada helo alimaan biاllah alimaan biاlmalaaئika arkaan اliimaan oo kale tusaalaha waa in la wada helo oo haddii mid kamid uu maqan yahay qofkaasi mumin maaha walow kuwii kaleo dhan laga helay waadix maa taas ama alkhisaal alati yahbut biha alkufru lakbar laa yushtaradu ijtimaacuha fi linsaan xataa yuxkam caleyhi bilkufr waxaa kale culimadu ku ijmaaceen waxyaabaha kufriga sababa in la gaaloobo sababa in shardi ahayn dhammaantoodba qofka in laga wada helo si loogu xukumo inuu kufriye aan ku celiyo waxyaabaha kufriga sababa shardi maaha in dhammaantoodba qofka laga wada helo si loogu xukumo inuu kufriye bal hal mid oo ka mid a haddii laga helo yuxkum caleyhi bilkufr walow intii kaleo dhan baa ka madhnaaday waadix mata ka nawaaqid اlwudu nawaaqid اlislaami wاliimaani fi hada ka nawaaqid اlwudu waxyaabaha eeg weysada arkaanta oo ah in la wada helaa waa shardi soo ma mid kamid ah hadduu maqanya ka warrama oo xubnihii baad mid meedhistiisa ka tagtay waysadi may ansaxaysa khisaaluliimaanna waa saas oo kale ilaa la wada helo iimaankii ma ansaxayo khisaaluliimaan rukunka waa asalkiisa asluliimaan la-aantii aanu sugnahayn xagga kale uga wareeg nawaaqid ulwudu si loo xukumo qofkaasi inuu weyse jabay miyay shardi tahy in laga wada helo ya nawaaqid wudu oo dhami qofka inay ku ururaan ma shardiba liyuxkama ana wuduuahu intaqad mise mid baa ku filan sax wey mid baa ku filan nawaaqid lkufrina waa saas oo kale oo qofka inay ku kulmaan dhammaantood shardi maaha waayo mid waliba waa kufri mustaqila gaalnimo madax banaan buu goonidiisa wiy haddii uu nebiga alayh isalaatu wasalaam rumeeyo oo bacfiga diido ilaahay buu rumeeyey nebiguu rumeeyey bacigii buu diiday lama odhanayo mar hadduu ilah rasuulkiisa rumeeyey gaal lama odhanayo bal yakfuru biinkaari اlbaci inuu baciga diiday ayuu ku kufriyaya oo yuxkam caleyh bاlkufri biwujuudi waaxidati minha hal mid haddii laga helo waxa lagu xukumaya inuu inuu kufriyey baa lagu xukumaya markaa qaacidadan waa qaacido baila waayo qaacidadan maxay shardi ka dhigaysaa khisaal kufri oo dhami qofka inay ku kulmaan si loogu xukumo kaafir inuu yihi sida shareecadu ay dhigtay culimaduna ku ijmaaceenna waa maxay inaanay shardi ahayn qofka inay ku kulmaan khisaal kufri si loogu xukumo inuu kaafir yahay wakadalika khisaal bidc o dham inay ku kulmaan shardi maaha liyuxkam calayhi bilbidca khisaal lfisq oo dham inay ku kulmaan shardi maaha liyuxkam caleyhi bilfisq nawaaqid lwudu oo dhami inay ku kulmaan shardi maaha liyuxkam biana wuduahu qad baطl shardi maaha mid baa ku filan sida sheekhu sheegi doonaa taas waxay ka dhex muuqataa kitaab ridda kutubta fiqiga ku qoran culimadu shardi kama dhigayaan alkhisaal اlmuujibaة liridda qofka inay ku kulmaan si loo xukumay inuu murtad yahay bal alxajaawi oo kale alxambali kitaabkiisa aliqnaac afar boqol oo sababood oo lagu ridoobo ayuu sheegay dee shardina ka dhigi maayo afartaa boqolba qofka in laga wada helo si uu murtad u noqdo bal kii laga heloba waa ku kufriyayo lihada culimadu maxay idhahdaan ariddatu waa qaطcu اlislaam biqowli aw ficli aw ictiqaadi aw shakin riddadu waa inuu qofku islaamnimadii jaro oo uu ku jaro qowl ama uu ku jaro awd hadda ufiirso ama uu ku jaro ficil macnaa qowl iyo ficil labaduba inay wada socdaan shardi maaha qowl mukafira hadduu la yimaada islaamnimadiisu way go-aysa ficil mukafira hadduu la yimaadana islaamnimadiisu way go-aysa labadan inay kulmaan shardi maaha ama ictiqaad qowl iyo ficil bayaanu la socon ictiqaad qura ama shaki qaarkood shakigama sheegaan waayo dee ictiqaadkay shardi u tahay inuu jaazim noqdo ictiqaad go-an hadduu shaki jiran dee ictiqaad jaazimi ma jiro waxaa la yihi rumeeya si jaazima qofku waa inuu rumeeyo marka haddii dee shaki iyo taradud ay ku jiraan iimaan jaazima lama iman bay ayay noqonaysaa marka haddii ijtimaacu shardiya waxay odhan lahaayeen qaطcu اlislaami biqowli wa ficli wa اctiqaadi wa shaki oo intuba inay kulanto ayay shardi ka dhigi lahayen lakin maxay idhahdeen biqowli aw ficli aw ictiqaadi aw aw shaki nacam wuxuu yihi sheekhu raximah اllah wa hiya shubhadaasi waxa weyaan anahum iyagu yaquuluun waxay odhanayaan in aladiina kuwa nazla fiihim uu kusoo degay alqur'aan ee waktigii nebiga joogay laa yashhaduuna may qirayn an laa ilaha ila اllah wayukadibuuna waa beeninayeen rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam wayunkiruuna waa inkirayeen albacثa in laysu soo saari doono wayukadibuuna alqur'aana qur'aankana waa beeninayen wayajcaluunahu waxay u ictiqaadayeen sixran sixir inuu yahay jacla bimacna اctaqad wanaxnu anagu la mid ma nihin oo nashhadu waxaanu qirayna an laa ilaha ila allah ana muxameda rasulula wanusadiqu quraan quraankana waa rumaynayna wanuminu waa rumaysana bilbacth wanusali waa tukana wanasuumu waanu soomina fakayfa tajcaluuna si aad nooga yeelaysaan mila ulaaika waxaynu leenahay shardi ma aha khisaal muujiba lilkufri inay qofka ku kulmaan haddii khisaal kufri qaar aad ka maran tihiin dee qaar baad ku sifowdeen xabad quraanaydinku filaba wayakfi khasla waaxida lilxukmi calaykum bishirki hal qodobo waxyaabaa lagu gaalooba kamida ayaa inoogu filan qofka inaynu ku xukumno inuu gaaloobay oo shardi maaha inay dhammaantoodba ku wada kulmaan oo in waxa weeyaan mid waliba goonidooday kufri u tahay in eh, shahaadateynka la diido in rasuulka la beeniyo in baciga la la diido qur-aanka in la beeniyo sixiriyo wax lamida lagu sheego in shirki la sameeyo mid waliba goonideeday ayay shirki u tahay ayay gaalnimo u tahay marka dee haddii qaar aad ka maran tihiin mid kamida laydinka helay shirkigii gaalnimadii waa laydinka helay oo muujib waa laydinka helay marka shardi maaha weeye jawaabta mujmalkaahi an tajtamica fi الshaks alkhisaal اmuujibaة lilkufr oo haddaad qaar badan ka maran tihiin ood ku khilaafteen mushrikiintii hore qaar aad la wadaagteen baa jiro oo ah ashirku fi اlcibaada waadix wallah aclam salى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin